waxa weeyaan kaafta waxaa laga dhigin tacliil kaafta waxaa laga dhigin tacliil maaduna waa masteriye kamaa rabbayaani ka tarbiyatihimaa lii barbaarintii ay soo barbaariyeen darteed rabbiyo ugu naxariiso saqiiran xaal aan ahaa midkii yar markaa xuquuqda waladka ay ku leeyihiin labadiisa waalid waxaa ka mida inuu u duceeyo istikfaar ilaahay u weydiiyo ilaahay u dambi dhaaf weydiiyo wax ayna waalidka u taraydaa ducada waladkiisu wax weynay u taraydaa imaam axmed musnadkiisa wuxuu ku wariyey min xadiid abi hurayra rasuulku inuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam in allaha la yarfacu adarajata lilcabdi saalix addoon saalix ahaa a ilaahay derajadii uu mutay uu ka sara mariya derajadii uu asagu mutay oo acmaashii uu shaqaystay uu ku mutay a ilaahi weynaa ka sara oo darajo ka sarayda ilaahay dejiyaa jannada dhexdeeda fi ljanna fayaquulu yaa rabbi markaasuu wuxuu yidhi addoonku rabbigaydiyo annaa lii haadihi derajadaanu halkay iiga sugnaatay derajadan oo dheeraadka ah halkay iiga sugnaatay annaa lii haadihi fayaquulu biistikfaari waladika kaasaa rabbi leeyahay caruurkaaga dembi dhaaf uu kuu soo dembi dhaaf dalbay aad ku hesho oh, darajadan dheeraadka dembi dhaaf dalab caruurkaagii kuu soo dembi dhaaf dalbay aad darajadan ku heshay aa marka waa wax weyn waa inaad marar kasta ha noolaadeen ha dhinteen waa inaad ilaahay u barido oo aad ilaahay janno u weydiido oo cadaabkiisa inuu ka magangeliyo u weydiido oo dembidhaaf ilaahay u weydiido xaafidna kafiira suuratu duur ayuu ku soo aroorinaa tafsiirka sanadkuna saxiixuu leeya xadiidkaas ah. marka xuquuqda oo weladka ay waalidku ku leeyihiin uu ka mid yahay ducada axaadiid ayuu soo arooriyey sharaxa axaadiis saxiix ah iyo kuwa xasana intaba waxaa ka mid a ah xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam mimbarka markuu koray lamaa sacida almimbara qaala aamiin aamiin aamiin nabigaa sala allahu calay wasalam mar isagoo mimbarka koraya uu saddex goor yidhi aamiin aamiin aamiin faqaaluu yaa rasuulallaahi calaa maa aamanta markaasay ku yidhahdeen rasuulka ilaahi ow maxaad aaminsanayda faqaala ataanii jibriilu faqaala yaa muxammadu raqima anfu dukirta cindahu falam yusalli calayka qul aamiin faqultu aamiin nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam waxaa ii yimid malakuljibriil wuxuu yidhi muxamadow sankiisu ha booroobo oo ha dulloobo qof agtaada qof agtiisa lagugu sheegay oo aan kugu sallin markaasuu iduu yidhi dheh aamiin markaasaan iduu yidhi aamiin uma qaala raqima anfu mri'in dakhala calayhi shahru ramadaan uma kharaja walam yukfar lahu qul aamiin faqultu aamiin markaasuu wuxuu iduu yidhi sankiisu ha booroobo macnaha ha dulloobo qof sanka carada loo dhigay dulli uma dhimana sankiisu ha caroobo ha soo galay kadibna ramadaankii baxay isagoon loo dembi dhaafin xayla sabab loogu dembi dhaafo waa hela isagaa dayacay markaasuu yidhi dheh aamiin markaasaan yidhi aamiin markaasuu yidhi yidhi raaqima anfu mri'in adraka abawayhi ow axadahmaa falam yudkhilaahu ljanna qul aamiin faqultu aamiin wuxuu yidhi malakuljibriil sankiisu ha caroodo oo dulli allaha ku rido qof labadiisii waalid soo gaaray ama mid kamida soo gaaray oo jannada aysan gelin qof inta labadiisii waalid soo gaaray ama mid ka mid ah labadaas waalid aan jannada ku gelin dulli allaha ku rido maxaa sabab uu janno ku galo waa arkay ee dayacay dulli allaha ku rido dheh aamiinu yidhi markaasaan aamiin idhi yidhi xadiidkana waa xadiid haabit ah oo shawaahidiisa ku sugnaanaya sidoo kale imaam axmed wuxuu wariyey min xadiidi abi hurayra nabigu inuu yidhi sal اllahu calayh wasalam raima anfu raima anfu raqima anfu rajulin adraka waalidayhi axadahumaa ow kilaahumaa lam yudkhil iljanna sankiisu ha caroodo sankiisu ha caroodo sankiisu ha carabo dulla ku dhaco qof labadiisii waalid soo gaaray labadiiba ama mid ka mid ah oo arrinkaas uusan jannada gelin xaafid ibnu kaiiroo soo arooriye xadiista wuxuu yidhi xadiidku waa saxiix wejkaas wejkaas ilaa muslimaanoo saxiixiisa ku wariyay tafsiirkuu ku leeyahy waxaa ka mid a ah axaadiista uu soo arooriy xadiidkii abibakra muslim ay wariyeen rasuulku sal اllahu calayh wasalam caas waalideennimada kabaa'irta kuwa ugu waaweyn inay ka mid tahay yuu sheegay oo nabigu wuxuu yidhi alaa unabikum biakbar اlkabaa'ir ma waanan idiin sheegayn kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn qulnaa balaa ya rasuul allah rasuulka alla noo sheegin iska daaya noo sheeg qaala alshraaku biاllaah wa cuquuq اlwaalidayn waxa ugu waaweyn dunuubta waa ilaahay oo cid kale lala wadaajiyo iyo waalidka labadii waalid waalidoo lagu caasi garoobo fiiriya marka laga hadlaa xuquuqda xaqa ilaahay marka la sheegaa waalidka lagu xiji waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayn bilwaalidayn ixsaana marka laga digaayo isyaankana rabbi in loo shariig yeelay marka laga digaayo waalidka nabiga ku xiji waalidku ku xiji waalidku ku xiji markaasu wuxuu ku sii daray markhaati beenaadka isagana markhaati beenaadka oo aad uu nebigu ugu celcelshay alaa wa qowlu zuur alaa waa shahaadatu zuur iyo markhaati beenaadka nabigu waa ku celceliyey ilaa aan idhi idhi laytow sakato alla hadduu aamusi lahaa ah soo arooriyey xadiidka cabdillaahi bni camar radia allaahu oo uu yidhi rasuulkaa yidhi sala allahu calayh wasalam rida rabbi fii rida alwaalidayn allah raalliahaanshadiisu wuxuu ku jiraa labada waalid raalliahaanshadooda labada waalidoo raalli ka ahaada rabbiya raalli kaaga ahaana sideedaba waxa ay ku raalli ahaanayaan hadday yihiin laba shardi wax laga helay waa inaad ku raalli garaydo o wax ilaahay ogol yahay waa inay yihiin hay xaaraana hadday yidhahdaan kaasaan raalli ku ahaanaynaa care alla kugu dhacayda haddaad ka yeesho care alla kugu dhacay ayagana dembiaad u kordhida wax uma tarin ee waxaa la rabaa shaygay ku raalli ahaanayaan wax ilaahay lagu caasina inuusan ahayn oo nabigaa yidhi inama daacatu fi lmacruuf war waxa wax lagu adeecaaho waalid iyo qayrkiis iyo amiir iyo madax iyo cid kastaba lagu adeecaa waa shay wanaag ah oon xumaan ahayn ee xumaan cidna laguma adeeco shardiga labaadna ee waxaadan awoodin ilaahay kuma saaro labadaa shardi buu leeya waxaad ku raalli garayna waa waxaad awoodo ilaahayna ogoliy marba haddii labadaa shardi laga helo waa ku raalli garayda raalli ahaanshadooda a ah, waxaa ku jira rabbi raalli ahaanshadiisa nabigaa yidhi sal allahu calay wasalam rabbi rabbi raalli ahaanshadiisu fii rida alwaalidayn labada waalid raalli ahaanshadooda ku sugnaaday wa sakatuhu fii sakati lwaalidayn caradoodu rabbi caradiisuna labada waalid caradooday ku jirtaa ah. hadday labada waalid kuu caroodaan caro allana waa kugu dhacday caro allana waa kugu dhacday tirmidiyaa wariyey ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa saxiix yeeleen xadiidka ahlucilmiga gabalna xasanay ka dhigan sida sheekh naasir oo kaleeto silsilatu xadiisi saxiixa kadibna xadiidka abi usayda saaciidiyu ku daray oo daciifka ahaa ka soco wa qowluhu iyo ilaahay qowlkiisana uu yidhi wacbudullaah allaah caabuda walaa tushrikuu bihi shayca ilaahay shayna ha la wadaajinina wacbudullaah allaah caabuda walaa tushrikuu bihi shayca shayna ha la wadaajinina waa nafyi iyo isbaat macnaha nahyiga wuxuu la diidayaa ilaahay in cid kale cibaadada loogu daro ayaa la diidi ucbudulahna waa amar cibaadadii alla la sugi waa sugid la sugayo cibaadadii alle iyo diidid la diidayo cid kale in lala wadaajiyo cid kale in lala wadaajiyo weliba cid lama kala reebin shay-an waa nakira fii siyaaqi nahyi tacum malak nabi weli geed wax lala wadaaji kara lama arko wey shay lala wadaaji kara lama arko shay makhluuqiisa ka mid cibaado ilahay ugu dari wadaajintana nuuc la ogol yahay ma oo laa tushriku ficilka marka nahyigu galo masderkiisu ku dhacaya oo ishraaq ah. marka dhammaan ayu ishraaga la diida haddana ayu ishraaq nuuc kasta oo la wadaajina waa diida cid kastoo ilahay waxa la wadaajiyana waa la diida labadaba waa la diidaya aayaddan waxaa la dhaha aayat lxuquuq اlcashara aayaddii ka hadlayday tobanka xaq toban xaq ah ilaahay ku sheegay aayaddaas toban xaq waxbudullah walaa tushrikuu bihi shaya waxaa lagu xijiyey wa bilwaalidayn ixsaana labada waalid ayagana u samafala saasaa loogu xijiyey markii xaqa ilaahay la sheegay oo xaqa labaad laga dhigo xaqa labaada ilaahay ka dhigo sida aayaadka horan soo marnayba wabidulqurbaa walyataamaa wlmasaakiin saddex xaqa ilaahay daba dhigayo qaraabada iyagana ixsaan u sameeyo agoonta ixsaan u sameeyo musaafirka ixsaan u sameeyo wljaari dilqurbaa wljaari ljunubi waxaa la daba dhigay laba xaqoo kaloo ah deriska qaraabada kula ah ixsaan u samee deriskan qaraabada kula ahayna ixsaan u samee deriska guridiisu kuu dhow yahay ixsaan u samee deriska guridiisu kaa fog yahayna ixsaan u samee wasaaxibi biljambi waxaa sideed looga dhigay qofka dhinaca kugula saaxiibka ixsaan u samee oo ah haweenayda xaaskaaga ahayd la nooshahay ixsaan iyo wanaag kula noolow wanaag kula noolow qofka aad la safarto oo dhinaca u saaxiibka ah, wanaag kula noolow midka ganacsiga iyo mucaamaladu idinka dhaxaydo ee garabkaa isku haydaan wanaag kula noolow waxaa sagaal looga dhigay wabni sabiil musaafirkana ixsaan u samee toban waxaa looga dhigay wamaa malakat aymaanukum waxa gacantiinu milkiday xoolaha aad leedihiin geela ariga loda dameeraha wanaag kula dhaqmi wanaag kula dhaqan waa inaadan waxa weeyaan daycin waa inaad quudido waa inaadan markaad rarayda saarin wuxuusan qaadin wanaag kula dhaqo isaan u same ixsaan u samee aayat lxuquuq اlcashara lircaayada toban xaq ah ilahay isku daba dhigo alcilmiga gabalada keligeed kitaabka alifeen keligeed waa aad aayad u weynan badan tobanka xaq marka maxaa loo hormariyey xaqa ilaahay xaqa ilaahay ilaahay keligiis caabuda ha u shariig yeelinina iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi qulnay nabiga suubanow tacaalow kaalaya atlu aan akriye maladii kii xarama uu xaaraamtinimeeyey rabbukum rabbigiin calaykum korkiinna uu ka xaaraamtinimeeyey waxa allah idinka xaaraamtinimeeyey aan idinku dul akriye kaalaya si aadnaan ugu dhicin wax alla xarrimay oo aad u garataan waxa alla xarimay kaalayaa laydinku dul akriyeen saasa ilaaha leeya saas dheh ilaa qofka hadduusanba imaan meesha diinka alla lagu aqrinaa wax alla ka xarimay iyo wax alla amray ma garanayo waa inuu yimaado qofku meesha diinta lagu aqrina si uu u garto maxaa ilaahay ka xarimay maxaa ilaahi weynaa ku waajibiyey maxaa ilaahi weynaa uu jecel yahay maxaa ilaahay necbi kaalaya wixii alla xarimay aan idinku dul akriyeen oo idinka xarimay alaa tushriku lianlaa tushrikuu bihi shay si aadnaan ilaahay cid kale ula wadaajin haddaadnaan imaan meesha diinka alle lagu akrinaa wixii alla xarimay garan maydaan taasna waxaa ka dhalanaysa inaad ilaahay u shariig marka allaa tushrikuu anta waxaan ka dhignay masderiye anta masderiyadaana meelihii qiyaaska loo xadfi jiray ka midta xarfujarka laamaa lasoo qadarin macnuhu waadixu iska noqona waadixu iska noqona allaa tushriku allaa tushriku inaadnaan shariig yeelin darteed aan idinkugu dul akrina aayad waa toddoba dariiq oo aayadda la marsiiyo aayadda xoogaa ishkaal nuucaha ka muuqda ishkaalkaas toddoba dariiqoo looga baxo midka ugu cadaanta badan ka kalena waa midka xaafid ibnu kaiir uu maray sharxuna uu dhigayo oo ah in la soo qadaro maxduuf siyaaqu tusayo oo la yidhahdo tacaalow kaalaya atlu aan akhriye maakii xarama uu xaaraamtinimeeyey rabbukum rabbigiin alaykum korkiina ka xaaraamtinimeeyey wasaakum rabbi wuxuu idiin dardaarmay allaa tushrikuu bihi shaya inaadnaan shayna ilaahay la wadaaji wasaakum maadaama aayadda aakhirkaay ku jirto halkan sidaasaa loo soo qadari labadaas ariiqa ugu fiican haddii marka anta laga dhigo masderiyo labada dariiqaad marin haddii anta laga dhigo tafsiiriyana ishkaal maba imaana maba imaanaa ishkaal anta haddii tafsiiriya laga dhigo oo aan laga dhigin masderiyo oo macnuhu wuxuu noqon tacaalow kaalaya atlu aan akriye maakii xarama rabbukum rabbi inuu xaaraamtinimeey calaykum korkiina ka xaaraamtinimeeyey alaa tushriku bihi shay-an ha la wadaajinina ilaahay shayna laadana nahiya laga dhigin markaas ilaahay cidna hala wadaajinina ilaahay cidna hala wadaajinina ishkaalka laga caranaa wuxuu yahay haddaad tiraa wixii alla xaaraamtinimeeyaan idinku dul akrinaa oo aad tidhahda markaas allaa tushriku bihi shay-an wahiya wixii alla xaaraamtinimeeyey anlaa tushrikuu bihi shayan waa inaadnaan ilahay u shariig yeelin ilaahay inaadnaan u shariig yeelin allah naga xaaraamtinimeeyey ma nagama xaaraamtinimayn ee wuxuu naga xaaraamtinimay inaan u shariig yaho ishkaalka laga carara waa kaa ilaahay nagama xaaraamtinimayn inaadnaan u shariig yeelin ee waxa uu naga xaaraamtinimeeya wuxuu yahay inaan u shariig yeelno kaasoo waxaa xaaraamta kaasa xaaraamta marka anta hadaadba ka dhigto tafsiiriya sida maxamed ibnu saalax alcuthaymiin uu doortay qowl mufiidka haddee ishkaalkaas waaba suulayba haddii labadii kale aad martana ishkaalku waa suulay dunuub kalena waa jiraan marka shayga ugu horeeya oo ilaahay xaaraamtinimeeyey oo nabiga layidhi dadka inta u yeerto ku dul aqri waa in ilaahay cid kale la garab dhigo shayga ugu horeeya waa midkaas sidaas darteeda marka la weydiiyo quraysh xataa kuwooda aan soo islaamin marka la weydiiyo nabi muxamed sal اllahu calayh wasalam muxuu idinkugu yeerayaa muxuu idin leeyahay waxay dhihi jireen wuxuuna leeyahay ucbud llaha walaa tushrikuu bihi shayca watrukuu maa yaquulu aabbaukum ah, iiri abu sufyaan intuusan islaamin kadib waa islaam saxaabigu noqdo boqorkii hiraqle markuu weydiiyey oo uu yidhi muxuu idin leeyahy ninka ninka dhexdiinna ka soo baxay oo nabinimada sheegtay muxuu idin leeyahy wuxuu yidhi wuxuuna leeyahay icbudullaaha allah keligiis caabuda walaa tushrikuu bihi shayca axadna ha la wadaajinin ilaahay watrukuu maa yaquulu aabba'ukum ka taga wixii aabbayaalkiin dhihi jireen ka taga abiyo awowgaa laga soo gaaray ka laakiin waa goormo marka laga tegaa waa shay xaaraama ah hadduu yahay haddii aabbaha aad wanaag ka soo gaartay waa lagu dhega lagama rakago laakiin wixii ilaah diiday oo sharciga khilaafsan oo aabbayaalka iyo awowayaalka ku soco jireen ka tag nabi maxamed saasaa lala soo diray waxaa la rabaa diinku inuu cad yahay fiiriha nabi muxamed sal allahu calayh wasalam ciddii aqbali ha aqbasho ciddii diideeda ha diiddo laakiin wixii lala soo diray xataa kuwaan rumayn waa garteen diinkana saasaa la rabaa hataa kuwii aan rumayn aa gartay haddii waxa waxa wey la daboolo lama fahmaayo lama fahmaayo marka waxa ugu horeeya oo ilaahay xarimay oo ugu weyn maxay noqdeen in ilaahay loo shariig yeelo kaasay noqdeen wixii ugu weyne oo ugu horeeyey oo ilaahay xarimay wa bilwaalidayni ixsaana wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal labada waalid u samafala qaala alqurطubiyu raximah اllah imaam alqurطubi wuxuu yidhi alixsaanu ila alwaalidayn biruhumaa wa xifduhumaa wa siyaanatuhumaa wa imtihaalu amrihimaa wa isaalat riqi canhumaa wa tarku suldati calayhima labada waalid oo loo samafalo macnaheedu wuxuu yahay biruhumaa wanaagaaga waa inaad gaarsiido xoogaaga xoolahaaga ayada ku dheef ayada ha sugan adugu xoogaaga iyo xoolahaaga iyo cilmigaaga iyo caqligaaga ayaga ku dheefi oo wanaagaaga si wa xifduhumaa wa siyaanatuhumaa waardiye oo ilaali ayaga waardiye ka hay waardiye labada waalid oo ilaali la soco maxaa culays ku soo koray maxay u baahan yihiin la soco wamtiaalu amrimaa wax alla waxay ku amraan qaado alla caasi haddaysan ku dhihin alla caasiba haddaysan ku dhihin amarkooda fuli ood awooddo waxay ku amrayaan wa isaalatu riqi canhumaa addoonnimada in laga suuliyo haddii labadaada waalidoo addoommo aad soo gadato markaad iibsato horayba ka xoroobaya wa tarku suldati calayhima waa inaadan sulda ku yeelan ma dhici karta ayagii inaad sulda ku yeelato ayagii Ah. caruurta caasigaraowday gobol ka mid ah waalidkood sida addoontii ula hadla ah. xasan annagana lama yihahdo waxaas ma yeelayno iyo waxaas waa in la ii yeelaa haddaan la yeelin walaysan aan ah, wanaag imaanayn iyo sida sayidku addoon ula hadlo ay ula hadlaan waalidkood caruurta caasigaraowda marka suldad kuma lihid waa inaadan sulda ku yeelan ma amri karti waalidka adug ku amra ayagaa ku amra marka waalidku inaa u sanfasho walaa taqtuluu ha dilinina wlaadakum caruurtiinna min imlaaqin min jli imlaaq fakri dartiisa u dilinina fakri dartiisa u dilinina naxnu annagaa narsuqukum inin irsaaqayna wayaahum ayagana annagaa risaaqayna ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu kaloo xarimay caruurta in la dilo shayga labaada ilaahay xarimay wuxuu noqday waalidka in lagu caasigaroobo kaasuu noqday shayga labaadoo ilaahay naga xarimay shayga saddexaad oo ilaah naga xarimay waxay noqotay caruurtaad dhashay inaad disho carabtu qaaraad dili jireen carruurtay dhaleen faqri ayagoo ka baqayay dilayeen qaarna gabdhahay si gaara u dili jireen waa xaaraan marka dembi ilaahay laga galo dunuubta ugu waaweynay ka midta carruurtaada inaad disho nuucaad rabta u dil markay dhashaan dil ayagoo caloosha ku jira soo rid nuuc kastoo loo dilo waa dembi ilaaha laga galo dunuubta ugu waaweyn qaar ka mid a nabiga sal lahu ala waslam xadiiska saxiixaynka ee uu sharaxa ku soo arooriyey cabdiraxmaan ibnu xasan cabdilaahi ibnu mascuud radi allahu canhu wuxuu yidhi rasuulkan weydiiyey oo waxaan ku idhi ayu dembi acdam dembi kaa ugu weyn rasuulka ilaahayo cindallaahi alla agtiisa yaa ugu weyn ayu dembin acdam cind dembi ka weyn ma jiro inaad allaah mid lamida u samaydo asagoo asagu ku abuurtay dembi la galo kaasa ugu weyn dembi la galo kaasa ugu weyn qultu uma ayu yaa ku xiga dembiga ku xiga kaas waa kee qaala an taqtula waladaka khashyata an yadcama macaka inaad disho caruurkaa dhashay adoo ka baqaya inuu wax kula cuno oo isla caruurtaa kugu badana markaasaad faqiire kaasaa ugu weyn inta kaleeto qultu uma ayu yaa ku xiga dunuubta qaala an tuzaaniya xaliilata jaarika inaad ka sinaysato deriskaaga xaaskiisii ninkii deriska kula aha xaaskiisii oo marna waa zino marna waa dembi oo deriskii laga galay markaasuu nabigu aayad akhriyey saddexdan dembi qur-aanka ilaahay isku xijiyey saddexdan dembi oo shirkigii iyo dhiiggii iyo zinadii cibaaduraxmaan ilaahay markuu tilmaamayey saddexdaas waa ka fogaadaan uu yidhi wladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq walaa yaznuun iiri sidaa nabigu iskugu xijiyey aan rabulcaalamiin ayadda iskugu xijiyey cibaaduraxmaan ilaahay cid ma garab dhigaan oo cid lama baryaan cibaaduraxmaan ma dilaan naf ilaahay xarimay cibaaduraxmaan ma sinaystaan saas marka caruurtiina ha dilinina fakri dartiis ha u dilmina marka waa xaaladii waktigaas jirtay waxayna tahay qaacidadu haddii wasfigu ku soo arooro cala alhaalib sida haalibkaa mafhuum mukhaalafo maleh mafhuum mukhaalafo laga qaadan maa oo la dhihi maayo fakri dartiis yaan loo dilinaa la yidhi laakiin si kale loo dili karaa la dhihi ma macnaha fakriga in loo dilaa waa xaaladii markaas jirtay laakiin si in loo dilaa ay bannaan tahay in calooha luga soo ridaa xaaraan ah markay dhashaan in la dilaana waa xaaraan laakiin ayaan daro aad waxa ah dad muslimiina inay ku dhex faafo dhaqankii caruurdilidda aha oo si dadban ugu faafo sida uu hadda u faafayo ma suuray oo ummadda soomaalida ugu dhex faafayo dhankee ka faafin dhan ka foolxun dhankii horeo dhan wuxuu ka faafaya dhanka masaafada halkaasuu ka faafa carruurta la laayo marka horeeto waxa weya wiilkan shaa waa hayda dan kale ma guurna ma rabo waxa weeyaan inta maskaxda iyo ka xado uu la boodaya markaasuu nin khaainoo meel fadhiyo oo boqolkiisa kun ka raba uu u geynaya kaasuu waa isku kii mehriye hadhow caloosu markay buuxsanto si uu waxa wey qayr baa soo socda dhaqaalaan meel ku aruuriyey waalidka anaa barri u tegaya farxaday arrintu ku dhammayn mar alla markii calooshu buuxsantuu leeyahay anuu tabar ma hayee arintan aan soo tuurno kaasoo aaq ah. waa in lasoo xaaqa ilmaha ir markii hore waxay ahayd xaaraan inay ku shaawo guteen markii labaadna waa dhiig muslim gaalnimaa uusii wadaa shaydaanku ma daayo qofka ilaa uu naarta ku hubsado dembi markuu ku dhaco dembi kan u jiidi ma garad maxaa ku xiga ha la soo xaaqa ilmaha markaasa waxaa loo tegayaa kuwa dhaqaatiir sheeganayao khaainiin ah oo intaasba ku shaqaysta ah, khaainiin ma garad intaasunta xoogaa isjab ka siista kaasuna alla soo xaaq xaa ku xigay gabadhiina inay dhimato marar badanay dhacdo kuwa khaainiin ah oon dhaqatiirba ahayn alloogey waa hadda ka dhacday magaaladaana ka dhacday soo ma jeedi markaasay dhiigbax u dhimatay gabadhiina waa dhiig waa dembigii saddexaad soo maa oo ayadiina la dilay soo ma jeedid markaasuu gaariguu ku siday inta ka dejiyo carar haddii aabbahi hoy meel u doonaan ma yaqanin gabadhoodu waa gabar inanaho u dhigatay jaamacadda ama iskoolka sooma jeedin markaas intaas la marsiiye ma garat niman dhan aa meel ugu furayihin iyo haween inay dumarkaas waxa weyaan xaaraamta lagu ureeyey ay ilmaha ka xaaqaan hmm. dad dhan ayay meel ayaa ku shaqaysta imisaa la maraya subxaan allah udur dilay ah masaafadu waa dhaqan shaydaan macaasibo macaasiya usii dhiibaysa waa in ilaahay looga cabsado oon caruurta la dilin oo dembiga koobaad shaydaanku hadduu ku rido qofku waxaa la rabaa inuu garto shaydaanku naar u wadahay uu ka joogo oo uusan dembi labaad ku ridin oo ilmaa la soo xaaqa uusan ka dhaadhicin ah. dembigii hore hadduu kuu riday mar mid labaad yuu kuu ridin ee toobadke subxaan allah wuxuu yidhi subxaana taqrabu lfawaaxisha waxyaalaha foosha xun ha u dhowaanina waa afraad oo ilaahay naga xaaraamtinimeeyey fawaaxishta zinada liwaadka waxa weeyaan iyo dhammaan waxyaalaha faaxishadaah oo dhan ribada walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha dunuubta foosha xun maa ka bedelo shay ha u dhowaanina dahara muuqday minhaa fawaaxishta xaaluu ka mid yahay iyo wamaa badana wixii qarsoonaaday dunuubta midda muuqata iyo midda qarsoon dhammaan ka fogaada ha u dhowaanina ha u dhowaanina fiiriya ha samaynina lama dhihin ha u dhowaanina ha u dhowaan haddii la yidhi xataa asbaabtii keenayda ka fogow zinada waxyaalihii keenayo dhan saasaa sharcigu u xaaraamtinimeeyey ninkii gabadh ajnabika ah inuu fiiriyaa la xarimo gabadhii ina ragga ajnabiga ay fiiridaan la xarimo waxaa la xarimay labadoodu inay khaali isla noqdaan oo isla joogaan meel qof kale uusan u jeedin khalwadiyaa la xarimay maxram la-aantiyaa la xarimay gabadhii alla iyo rasuul rumaysan ma safarto iyadoon maxram la socon waa la xarimay waxaasoo dhan muxaramaadkii ay u yihiin wasiilo gaarsiinaya iyo zinadii markaasa ilaahay xarim ha u dhowaan marka laleeya marka wasaaishii dhanba ka fogo wey wasaaishii dhan ka fogo waa dunuubtii dhan ibnu cadiya wuxuu ihi nahyun caamun can jamiici anwaaci alfawaaxi ah, nahyigan aayaddan waa nahyi caam ah dhammaan fawaaxishta wahiya almacaasi fawaaxishtu waa macaasida waa macaaida shayga shanaad oo ilaahay xarimay walaa taqtuluu ha dilinina annafsa naf allatii nafta xarama allaahu ilaahay xaaraamtinimeeyey dilkeeda ilaa bilxaqi xaq xaalaad ku dilaydaan maahane walaa taqtuluu ha dilinina annafsa naf allatii nafta xarama allaahu ilaahay uu xaaraamtinimeeyey qatlahaa dilkeeda ilaa bilxaqi xaq xaalaad ku dilaydaan maahane waa shayga shanaad oo ilaahay xaaraamtinimeeyey oo uu yidhi nabi maxamedow dadka u yeera ku dul ah dadka inta u yeerto ku dul ah in ilaahay ka xaaraamtinimeeyey si qofkii rabaana uga joogo naarta uga joogo kii rabaana isagoo og uu naarta isku tuuro ah, waman yaqtul mumina mutacamidan fajazaahu jahanamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban caiima qofka qof mumina dila kasna u dila jazihiisu waa jahanama waa ku waaraya caro allah ku dhacday naclad baa ku dhacday cadaab weyna ilahay u diyaarsada nafta ilaahay xarimay in la dilo waa afar nafood afar nafood wey oo kitaabkii sunnadu caddeeyeen nafta ugu horeyda waa nafta mu'minadda ah nafta labaad waa gaalka cahdiga ah. gaal mucaahada waxaa la yidhaahdaa gaal habkaas deganoo hubkiisii iyo awooddiisii haysta oo dowladda muslimka heshiis la gashay waa labo mucaahadaa la kan saddexaad waa mustamin gaalka mustaminkaa mustamin waxaa la yidhaahdaa gaal awal xarbiyuu ahaa laakiin shaksi muslimaha nabadgelyo siiye shakhsigaasu ninuu noqon karaa dumarna waa noqon karaa shaksiguu rabuu noqon karaa qofaa yidhi waddanka muslimka imaw anaa ku nabadgelinaya kaasna mustamin aa wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah waa aayad badan qofka dila jannada carafteeda ma helo muslimiintoo dhan waajib waxaa ku inay ilaaliyaan haddii gabar ama wiil ay nabadgelyo siiyaan kan a kan afraadna wuxuu yahay gaalka oo dimiga ah dimiga waxaa la ihahdaa gaalka muslimiinta ku hoos nool gaalka muslimiinta ku hoos nool oo muslimiintu canshuurta ka qaadaan sanad walba kaas hadda lama hayaba hadda ma joogo ah, xabadkaasu hadda markaa ma jiro laakiin markii la arko ah, oo uu yimaado saasuu xukunkii u taaganya xukunkii saasuu utaaganya marka afar taas weeye nafta ilaahay xaaraamtinimo in la dilo nafta muuminka gaalka mucaahadka gaalka mustaminka iyo gaalka dimiga nabi maxamed aa yidhi sal اlahu alay waslam qofka mucaahadka gaalka mucaahadka qofka dilaa jannada carafteeda ma helo uma soo carafto iska da inuu gale hadda waa gaalka mucaahadka ogo ilaa bilxaqi xaq in lagu dilayo maahane xaqi maxaa ka mid a saddexda nabigu sheegaa ka mid a xadiidka saxiixaynka bukhaari iyo muslim min xadiid ibni mascuud radia allaahu canhu marfuucan laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullah ilaa biixdaa alaain qof muslim ah shahaadatooynka qiraya oo qiraya allah maan axad kaloo cibaado gar u leh ma jiro qiraya nebi moxamed waa rasuulkii ilaahay dhiiggiisu xalaal ma ahan ilaa saddex arrimood midkood ayuu xalaal ku noqon karaa ou xalaal noqon karaa ahayibu zaani qof guur xalaala soo maray oo markuu guurka xalaala soo maray ku galmooday kadib sinaystay dhiiggiisa alla xalaaleeyey waa in dhagax nafta looga jara waa xukunkii nebi moxamed sal allahu calay wasalam qowl ahaanuu sidaas nabigu u yidhi ficil ahaanna waa fuliyeo saas u fuliyey saas u fuliyey oo inta u yimaadeen dad sina ku dhacay uu nebigu ficil ugu fuliyo dhagax nafta looga jaro qof kastoo ilaah iyo rasuul rumaysan inuu saas rumeeyaa waajiba ah. oo uu yidhaahdo zaaniga oo guur xalaala soo maray waa in dhagax nafta looga jaraa saasaa diinti allah mid xumoo gaalaha buug hadda qoray oo xadka ridada xaa ka jira ku qoray sheeke laydha mid xumo gaal ah oo nacas ah sooma jeedin oo gaarsiiyey suu waday sow lama gaarin kuyi wakhtigan wuxuu haystaa soomaalidooda kulli inay gaalnimo markaan diyaar u tahay nacas markaasuu sow lama gaarin waktigii dadkas ay u xoroobi lahaayeen diinta oo qofa diinku raba qaabalaha kii rabaa yahuudnimo kii rabaa kirishtaannimo kii rabaa buudinimo marka kaasu waxa weeyaan asaga unbaa isdulleeyey oo ayaandara u soo hoyataye diinka alle waxba kama qaadi karo nebi maxamedaa jooga sala allahu calay wasalam aa jiray dhagaxa lagu dilo qofka zaaniga muxsankaa ah, nabigaana dhagax ku dilay saxaabadaa dhagax ku dileen ilaa qiyaamu saacana saas u socona diinkaas ah. ee nacas waxa weeyaan faker gaalo soo xambaaray waxba kama bedeli karo marka dhiiggiisa qofkaas allaa xalaaleeyey cidda dilaydana waa imaamka muslimiinta iyo ciddu asagu u wakiisho oo u diro way cidda dilaysaa ka labaad nabigu wuxuu yidhi waa nafsu binafsi waa naftii naf dishay qofka haddii uu muslim yahay qof muslimana uu dilo camdan uu dilo cudwaan uu dilo qofkuu dilaya kala qaad ma ninku hadduu qof dumara dilo iyo haddii qofkii dumarkaeed ay mid disho waa isku mid waa loo dilaya ilaahay baana xalaaleeyey sidaas amray waa diinkii nebi moxamed sal allahu calay wasalam kan saddexaad wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca qofkii diinta ka tegey fiiri qofkii diinta ka tegey jamaacada muslimiintana faaruqay asna in la dilo nebi muxamed ay yidhi waa xalaal dhiiggiis waa muslim ku yaalla bukhaari waxaa kaloo ku yaalla nebi muxamed aa yidhi sala allahu calay wasalam man badala diinahu faqtuluuhu qofkii diinkiisa bedela oo isagoo marka hore muslim ahaa ka baxa dila nebi maxamed aa yidhi sala allahu alay wasalam nebi maxamed aa saasay u fuliyeen saasay u fuliyeen marka ilaahay baa ku maasana caruurta iskoolka kuwa dhigta iyo kuwa dugsida qur dhigta aa korka ka xifdisan xadiikan sow maa laa yaxilu damu mri'in yashhadu an laa ilaha ila allah wa ani rasuulullah ilaa bixda ala caruuraha yaryara xifsan marka nacas umo gaal soo diray buu malaynayda wax ka bedeli karo waa may waa may markaa dhiigga waxa ugu xalaaleeyena kuwaas weeye ilaa wuxuu yidhi subxaana daalikum idinka kaas laydiin soo sheegay arrimahaas laydiin soo sheegay shan arrimoodaa la soo sheegay soo maaha oo xaaraan ah ayuu wasaakum bihi ilaahi idiin dardaarma wasiyada waxaa la yidhaahdaa almru lmu'akadu lmuqarar waa arin amarka la adkeeyey oo la sugay almru almu'akadu lmuqarar Ah, daaliku waxaa lagu ishaara muxaramaadka shantaa shantaas shay oo la xaaraantinimeeyey uu wasaakum bihi uu idin dardaarmaa rabbi saasuu idin amraa lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu inaad wax garataan oo waxa ilaahay xarimay aad garataan oo aad ka fogaataan saasa alla idinkugu dardaarmaa qaala ibnu cabdiya wlwasiyatu mru muakad muqarar saasuu le ibnu cadiy tafsiirkiisa wuxuu kaloo yihi shaarixa wa fii tafsiiri dabari alxanafiy tafsiirka shiiqa dabariga ahee xanafigaah waa nasafi abulbarakaat wey tafsiiru nasafi awalku ku yaala ee ibnu jariiru dabari maaha ibnu jariirna maahan xanafi waxa weeye shiika dabariga uu ku yidhi ee xanafiga waa nasafi abulbarakaat wey tafsiiru nasafi awalku sidan ugu yaalla wuxuu yidhi markii koowaad ilaa wuxuu sheegay tacqiluun kadibna tabakaruun kadibna tattaquun liannahum dadku idaa caqaluu markay gartaan oo ay fahmaan waxa alla xarimay tadakaruu waa waansamayaan fa idaa tadakaruu markay waansamaan khaafuu wataqu kaafuu waa baqayaanoo cadaabka alle ka baqayaan wataquu waxay iska ilaalinayaan almahaalika halaagyaalka ay iska ilaalinayaan nusqooyinkaan ah, muxaqaq ahayn almahaalika iyo waa ka maqanta walaa taqrabuu maalalyatiimi ilaa bilatii hiya axsan walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalalyatiimi agoonta maalkeeda ha u dhowaanina ilaa bilatii dariiqadii maahane hiya dariiqadaasu axsanu wanaagga badan xataa yabluqa ilaahu ka gaaraa ashuddahu adaygiisa shayga lixaad oo ilaahay xaaraamtinimeeye waxay tahay aklu amwaalilyataama agoonta maalkeeda in la cuno in loo maamulo si aan sharcigu ogolayn ilaahay baa xaaraamtinimeeyey agoonta maalka in loo maamulo si aan agoonkaas dantiisa ahayn ilaahay baa xaaraamtinimeeyey ilaahay baa xaaraamtimeeyey si aan adoonka dantiisa ahayn in loo maamulo in la cuno in la daynsado qof dayn loo siiyo adigu aad daynsato lagu danaysto ilaahay baa xarimay ha u dhowaanina adoonta maalkeeda ilaa bilati wax dariiqa ah ugu dhowaanin ilaa bilati dariiqadii maahane hiya axsanu wanaagga badan dariiqada u wanaagga badana loogu dhowaa karaa inta maamul ah waa wada xaaraan oo maalka agoonta lagu maamulaa ilaa dariiqa wanaaga badan kaliya xalaal dariiqaas waa maxa waa dariiqa dantiisu ku jirto oo laba shay ku jirto adoonka maalkiisa in lagu ilaaliyo oo lagu xifdiyo oo dayacnid iyo baaba looga xifdiyo iyo in lagu kordhiyo lagu faaiideeyo saas darteeda mujaahid wuxuu yidhi bilatii axsan waxaa loola jeedaa atijaaratu fiihi waa in ganacsi loogu sameeyo dadta meel ku xaraydo shilinba marku biisho waa xaaraan Ah. xaaraanaad ku dhaco yaa ku yidhi kaabuu baabiina kaagaba saas ma yeeshid ah, haddaad inta qasnad ku xirto tira anuu maal agoomeed u dhawaamaa qasnadaanaan ugu riday shilinba markuu biisho xaaraanaad ku dhaco maaa ma ahan dariiqii wanaagga badnaa haddaad gelido bangi riba ah ood xaaraan ugu kobcido xaaraanaad ku dhacdo haddaadba iska cuntood tirato anaad dayntay waa xaaraan daad kuba tagtoodan dayn ahaan u dariiqa keliyoo loo ogol yahay waa dariiq maalkana lagu ilaalina lafihiisa faa'iidana loogu raadinayo dii laba dariiq la oo labadaba faa'iide laga helayo labadaba ammaankoodu sugan yahay tan faa'iidada badan maaha tan kale kuma dari kartid haddaa saas u kala taqaan waa xaaraan haddii laba dariiq la helayo mid riba ku jirta faa'iidadiisa midna riba kuma jirta xoogaa yaraa laga helaa kan xoogaaga yar igu dara waajib kan kalena waa xaaraan haddii laba dariiq la helayo dariiqo faa'iido badana ku jirta khatarna waa ka muuqataa dariiqana ammaankeedu waa sugan yahay faa'iidaduna waa yartahay kan faa'iidada yar in lagu daraa waajiba ee ammaanku sugan yahay waa waajib si kale ugu dhowaanin xataa yabluqa ilaa gaaro ashuddahu adaygiisa ilaa uu adoon gaaro adaygiisa xaa loola jeedaa qaala maaliku wa kayruhu huwa rushdu wa zawaalu safahi maca albuluuqi waxaa loola jeedaa ashuddahu waa inuu horta hanuunkiisa gaaro oo maalka maamulan karo wa zawaalu safahi mubadarnimadu waa inay ka suusho ousan maalka iskaga cayaarayn macalbuluuqi waana inuu qaangaaro laba shay marka la helo aa loo dhiibaa ka hor looma dhiibi karo kow waa inuu maalka si saxa u maamulan karo oo ay ka suusho safiihnimada iyo mubadarnimada iyo waa inay ka suusho oo uu rashiid noqdo rashiid waa lana maalkiisa sidaa saxa qofka u maamulana waa qof toosan wabtallyataama xataa idaa balaquu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum agoonta imtixaana markay qaan gaaraan aa ilaahiyo haddaad aragtaan inay toosan yihiin oo maalkooda ku filan yihiin u dhiiba ka laba shardi marka la helaa loo dhiiba ay maalka maamulo karaan labo iyo qaangaar markuu caruurku intaas gaaro oo labadaa shardi laga helo waa qaangaaray ka hor ma banaan in loo isagoo ago saqiira shardigii labaadna waa laga helo safiih maa waa la imtixaana wax soo gadaa la yidhi waxaan hay-a la yidhi waa la arkay wax kastoo loo dhiiba si saxu u maamula labadaa shardi haddii la helo ma banaana maalkiisa in la haysto ilaa isagoo raalliya maahan mar haddii labada shardi la helo in faraha laga saaro dada dad agoona maalkood iska haya soddon sano wa xaaraan inaad ka haysataa mar haddii labada shardi laga helo haddaan labada shardi laga helina in loo dhiibaa xaaraan walaa tu'tu sufahaa amwaalakum dadka maangaabta ee maalka dayacaya ha u dhiibnina maalkiina maalka laleeya ha u dhiibnina waa koodi ma loo dhiibi karo soddon sanaba ha jir hadduusan maalka maamule oqon oo raba inuu ku qayilo warwaxayg maadaale isii waa ku qayila kuleeya ma banaan in loo dhiibo xaaraan wey waa in laga biilo marka labada shari markay la helaan loo dhiibaya labada shari markay helaan ilaa wuxuu yidhi wa awfuu oofiya alkayla beega walmiisaana miisaanka bilqisti cadaalad xaal aad ku dheehan tihiin iyo miisaanka oofiya cadaaladka oofiya laba sheegaa la rabaa kow aaladda wax lagu miisaamaa wax lagu beega inay saxiixto day fuusta wax lagu beegayo ilaa waxyaalaha gabal fuustaa lagu beegaa gabal teregaa lagu beegaa gabal kiish la yaqaano iyo loor la yaqaanaiyo jawaal la yaqaana lagu beegaa qaar galaas iyo koombo la yaqaana lagu beegaa qaar garaam yaryar sida dawadoo kale aa lagu miisaamaa wax walba waxbaa lagu miisaamaa shaygaan beegga iyo miisaankii loogu talagalay ilaaliya waxaa ka dhiminin waxaa ka dhimin waa inaad ku keentaa ilaaliya baa inta warshadaha tagto dawada sameeyo aad tiraahdo garaamkii miisaankii loogu talagalay intaas iga dhin qarashkana iga yareen khaainaad tahay xaaraan cunaa in alla inta qof dawadaas ku xanuunsata iyo intaad maal lagu qaatay labadaba waa xaaraan dushaada saaran ood maxkamadda ilahay la soo istaagi doonto soma jeedi ilaaliy ilaaliya ha barxinina haddaad waxa weyaan caanihii barax ku darto oo tidhaahdo waa liitar caana ayadoon nus liitar ku dhex jiro Ah, waa nus waxaad gadaydaa litara waad ku sheegi inta kale waa biye sooma jeedid khaainaad waxaad cunaydaana waa xaaraan dadka dhibaatada ku gaartana mas-uuliyadda amaam allah waxaad cunaydaana waa xaaraan marka dhammaan waxa la beego iyo waxa la miisaamo ilaaliya waxa ku darinina beega iyo miisaankana ha ee siday ahayd ku keena ku keena ilaa wuxuu ihi nukallifu nafsan ilaa wuscahaa nafna ku kalifi mayno ilaa karaankeeda iyo awoodeeda maahane wax kale ku kalifi mayno macnaheeda maxaa loola jeedaa qofku aaladii uu wax ku beegaya ama ku miisaamaya hadduu saxo asna uu ku dadaalo beega iyo miisaanka inuu dhammaystiro wax yar oo uusan dareemi karin inay ka dhiman yihiin alla arka waxaa dhici karta kiiladii waa la miisan laakiin mir beriisa ama laba miraa ka dhiman miisaanku waxba iska bedeli maayo taasoo kale ilahay kuu ciqaabima ilaa lama ogaa kare lama ogaa karo laakiin intaad awoodo la gara karo dhammaystir ilaahi weyna marka wuxuu xaaraamtinimeeyey beega in la nuqsaamiyo miisaanka in la nuqsaamiyo a ilaahay xaaraamtinimeeyey ila wuxuu ihi subxaana waidaa qultum markaad hadlaydaan facdiluu cadaalad sameeye markaad hadlaydaan cadaalad sameeye qofkaad ka hadlayda ha fiirin qofaad jeceshahay iyo qofaad necebtahay labadaba markaad ka hadlaydo cadaalad ka sheeg been ha ka sheegi markhaati markaad furaydo qofka markhaatigaaga wax ku helayaa ha ahaado qaraabadaada ama cadowgaaga ha ahaado ha ka leexleexan runta duu raba cadowgaagu wax ku helo markhaatiga runtaa ha ka leexan wa idaa qultum markaad hadlaydaan facdiluu cadaalad sameeya walow isimkii waa maxay walow kaana almaquulu lahu kan hadalka loo leeyahay aw ilmaquulu calayhi kan hadalka lagu leeyaho lagu maqaati furaa daa qurbaa qaraabo mid saaxiiba ha ahaado hadduu rabo qofka hadalkaas aad ku leedood ku markhaati furee qaraabadaada ha ahaado yay qaraabanima ku jiidan xaqa ha ka leexan markhaatiga cadli iyo cadligaa waajiba iyo sidqi looma fiiriyo cadow iyo saaxiib daad ilaahay rumaysanta mar hadday markaati joogto hadday markaati joogto qofna ha fiirsan waxaad fiirida ilaahay weyna inaad hor istaagi doonto cadowgaaga hadduu wax ku helayo runta sheeg saaxiibkaagu hadduu wax ku helayo runta sheeg wax kale adugu ha fiirin saasaa la rabaa saasaa la rabaa marka waa arrin aad u muhiim hmm. inaad ilaahay uga baqdo maaha wax kale inaad uga baqdo ilahay uga baqdo laakiin wax kale haddaad uga baqdo ayaan darra kugu dhacdo idan markhaati furay markhaati beenaad anaa ka markhaatiya ma kugu wallaahiya waygu wallaah ma kugu bilaahiya waygu bilaah ma kugu tallaahiya waygu tallaahi markaasaa le ma kugu qoodhaa iyo xeradaa iyo iilka iyo aakirka ah markaasuu yidhi qoodh iyo xero hadday joogto minow hay tirsan maya waa ka baxaynu ka war saddexda magac oo ilaahayu maray ousan uga leexleexan markay soo gaartay xoolaha iyo caruurta uu agga uga bayo ah. oo dhayxirada ila waa xoolaha iyo caruurta ah. ilahay inuu malaaye kaa gelsho loola jeeda musiibo ilahay inuu caruurta iyo xoolaha kaa geliyo saasaa loola jeeda qoodhayxirada mar ah. hadday qoor iyo xero joogto khalaas wey laa ilaaha illa alla marka fiiri ilaahi weyna maxaa kala weynaaday xoolihiisa iyo caruurtiisa eh, eber wey waa kasaare kaas marka waynu ilaahay ka bao qofku markuu ka hadlayo cadowgaaga markaad ka hadlaydo weli waa marka ugu atarsan naftu inaad ka carsatay rabtaood qaniinto laakiin waa inaad ilaahi weyn inuu kugula xisaabtama aad ku xisaabtanto ood ogaato ood aad iskaga ilaalido qofka cadowgaaga markaad ka hadlaydo oodan ka been sheegin waa arrin aad u atara ila bogta qofkaad jeceshay badanaad ka been sheegi maydid waa arrin atara ilaa wuxuu yidhi subxaana wa awfu oofiya bicahd illaah ballanka ilaahay oofiya ballanka ilaahay oofiya ballanka ilaahay oofiya ballanka ilaahay maxaa loola jeedaa daadanba imaan meesha diinta lagu aqrinaa haddii lagu yidhaha ballanka ilaahay oofi ballanka alleba ma taqaanid ma taqaan wax alla kugula ballama dad baan haddii la weydiin la yhaha war ballanka alle sheeg ma yaqaan daas fiiri saakaa dul taagantee qaala bnu jariir ibnu jariiru abari wuxuu yidhi wa biwasiyatillaah dardaaranka alle oofiya tacaala alla wuu saray allatii wasaakum bihaa oo uu idinkula dardaarmay fa owfuu oofiya wanqaaduu lidaalika u hogaansama maxay tahay in la oof ballankaas bian tudiicuuhu fii maa amarakum bihi wa nahaakum canhu inaad ku adeecdaan wax alla wuxuu idin amray ood samaydaan wax alla wuxuu idinka reebay inaad ka hartaan ood ku adeecdaan wa tacmalu bikitaabihi ballanka ilahi waa kaasa inaad ku dhaqataan kitaabkiisa wa sunnati rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa inaad ku dhaqantaan sal اllahu calayh wasalam wadaalika in amarka alle iyo nahyiga alle la adeeco kitaabkiiyo sunnada lagu dhaqmaa huwa alwafaau bicahd illahi ballanka alle la oofiyo waa kaas ah, ballanka alle la oofiyo in wax alla wuxuu ku amray aad u hogaansato alla wuxuu kaa reebay aad ka harto kitaabka iyo sunada aad ku dhaqanto dadan barana kuma dhaqmi karti wakada qaala ayruhu ibnu jariir ayrkiisna sidaas ayuu yii ibnu jariir ayrkiisna sidaas ayuu yidhi markaasuu yihi daalikum kaas laydiin soo sheegay u wasaakum bihi ilaahay idiin dardaarmay lacalakum tadakaruuna likay tadakaruu inaad waansantaan darteed kaasaa laydin dardaarmay waxaa laydiin dardaarmay oo rabbi idiin dardaarmay taas la soo sheegay agoonta maalkeeda ha u dhowaanina ilaa dariiq ayaga u dana maahane beega oofiya miisaanka oofiya markaad hadlaydaan cadaalad sameeya ballanka alla oofiya kaasa ilahay idiin dardaarmay waana haadaa kan kaas la soo sheegay waana haadaa kan siraatii waa jidkaygii uu yidhi nabi maxamedow waxaad tidhaahdaa waana haadaakanu siraatii waa jidkaygii saas ku dhaalay nabi maxamedow sal allahu calay wasalam kanu waa jidkaygii mustaqiiman xaal yahay midkii toosan aayaadkan axkaamta lagu soo sheegay waa dariiqii nabi maxamed oo ilaahay u soo dhiibay waa jidkaygii waa qofka raaca jannada alluu la gelaya si u sii socdo jannadu dalaq ley jidkaas ma leexleexdo waa mustaqiim fatabicuuhu raaca jannadu idin geyna walaa tatabicuu ha raacinina asubula luqluqyada ha raacinina subulka waa wadooyinka yaryar ee wadadaas weyn ee mustaqiimka ka leexda walaa tatabicuu ha raacinina asubula luqluqyada ha raacinina luqyada ka leexleexda wadada weyna mustaqiimkaa ha raacinina fatafaraa fabisababi an tafaraqa inay idinla kala tegayaan sababteed bikum idinka can sabiilihi ilaahay jidkiisa idinkala kala tegayaan haddaad kuwaas yaryar raacdaan jidkii ilaahay idin amray idinkala kala tegayaan jidkii ilaahay idin amray ay idinkala kala tegayaan daalikum kaas laydiin soo sheegay oo ah dariiqa nabiga inaad raacdaan uu wasaakum bihi ilaahay idin dardaarmo waa kaasa waxaa laydin dardaarmo raaca nebi maxamed lacalakum tattaquun likay tattaquun inaad cadaabka ilaahay iyo caradiisa iska ilaalidaan aana ilahay idinkugu dardaarmo ilaahay cadaabkiisa iyo caradiisa inaad iska ilaalidaan cabdulaahi bn mascuud radia allaahu canhu waxau ka wariyey imaam axmed nasaa-i daarani ibnu abi xaatim xaakim uuna saxiix yeelay xaakim maxamed ibnu nasri almarwasi fii kitaab اlictisaam bisanadin صaxiix uu yii sheikhu sanad صaxiixa uu yidhi cabdiramaan waxa weya ibnu xasan cabdillahi bn mascuud waxay uga wariyeen radia allahu canhu qaala khada rasuulu laahi sala اllahu alay wasalam khadan biyadihi nabiga gacantiisu dhulka saas ugu jeexay xariiqtin xariiqtinuu saas ugu jeexay uma qaala haadaa sabiil اllahi mustaqiima kan waa jidki ilaahay waana toosani uma aa khuuuطa an ymiini dalia can yamiini daalika alkhadi wa can shimaalih kadibuu bidix iyo midig uu wadooyin yaryar uu nabigu u jeex markaasuu yidhi wa haadihi subul kuwaasuna waa luqluuqyadii ka leexanaya dariiqa mustaqiimka nabigu wuxuu yidhi laysa minhaa sabiilu ilaa wa calayhi shayطaanu yadcu ilayh intaas ka leexata dariiqa weyn hal dariiq ma jiro ilaa shaydaana taaganoo dadka ugu yeerayo ole kaalay waa kan dariiqii hanuunkuy ah, inta luuqa haydaana wada taagan shaydaana wada taagan markaasuu aayaddaa riicad nabigu waana hadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicuu subul fatafaraqa bikum can sabiili mujaahid wuxuu subul waxaa loola jeedaa bidacda iyo shubahaadka taas marka macnaheedu waa maxay xadiidkii nabi maxameda kuu cadayna sal allahu calay oo nabi muxamed yidhi ummadaydan wasataftariqu haadihi اlumma ummadaydan waa kala tegi doontaa ilaa alaain wa sabciina firqa toddobaatan iyo saddex firqo ay u qaybsami doontaa kulluhaa fi naari ilaa waaxida dhammaan firqo kastaa naaray mudanta waa gaalo maaha waxa weeyaan naaray mudanta ilaahay ama ha cadaabo ama ha cafiyo asagu laakiin waa ahlulbidac baadiyooday oo naar mutay wey ilaa waaxida hal mid aha badbaadayda firqa naajiye ah hal mid taasu yay tahay nabigaa sheegay sal allahu calayhi wasalam hiy alatii takuunu calaa maa ana calayhi اlyowm waasxaabi waa qolada ku sugnaata aakhiru zamaanka aniga iyo asxaabtaydu dariiqa aan maanta ku sugan waa sabiilkii toosnaa toddobaatan iyo labada kalena maxay qabeen luqluqyadiiyay qaadeen luqluqyadiiyay qaadeen wallahu subxana wa tacala aclam sal allah cala nabiyina mxamed suaal jawaab